liajlima kii dartiina way isla khilaafeen fahimahu uu gartay kullu fariiqin qeyb la arka culamada ka mida dhammaanteed min annusuus nusuustii ku soo aroortay uu ka fahmay uu ka fahmay idan hadday masaladii khilaafiya noqotay adiladii ku timidna xoogaa qaarba si u fahmay sheekheenna mualifka waa ritay siday la tagu sheega dhegeyso marka sheekhu wuxuu yihi binaa-an anigoo ku dhisaaya warka calaa khilaafi ahlilcilmi aqoon-yahanada khilaafkooda korkeeda anoo ku dhisa ay fii haada warkaan isku khilaafeen fa inahu saddex dalaaqoodood la kulmiyey wallaahu tacaala aclam ilaahaa oge annaga waa dadaalaynaa laakiin cilmi runa oo kama dambaysa oon beenoobi karin ilaah keligiisa ale amaa annaga waa dadaalaynaa haddaan dadaalnana almujtahidu yukhti wayusiib marna xaqiyuu ku habsanaa marna waa gafaa faman akhta'a falahu ajrun waman asaaba falahu ajraan sheikha aragsuusafkilaa meel isaga dhigay wa binaa-an annagoo ku dhisayna calaa khilaafi ahlilcilmi cilmiga dadkiisa iskhilaafidooda korkeeda ay fii haadaa isku khilaafeen xukumkan fa inahu arrinka wuxuu yahay wallaahu eebaweynaana tacaalaa og tacaala ilaa uunkiisa ka koreeya aclamu og yaxsunu waxaa wanaagsan waa siday mualifka la tahay an yandura an yundara in la fiiriyo fiihi arrinkan ilaa xaalilmutaliq nabiga inamal acmaalu biniyaada ka sugnaatay culamadiisa aanay isku khilaafeen adiladiina siyaalo badanay u muuqatay go-aan waa la gaari waaye aniga waxay tahay shiikhii baa in ninka wax furay arrinkiisii la fiiriyo yaxsunu waxaa wanaagsan an yundara in la fiiriyo fiihi dalaqaan la kulmiyey gudihiisa ilaa xaali lmutalliqi kan wax furay xaalkiisa aan la fiirinaa ee fa in kaana kii wax furay hadduu yahay laa yuriidu mid aanan rabin min qowlihi hadalkiisii uu naagtiisii ku yidhi anti adiga naagyahay daaliqun waad furan tahay bihalaa saddex dalaaqoodaad ku furan tahay lihidda uu yidhi hadduusan ula jeedin ilaa mujarada takhwiifin cabsigelin baraxla waan rabaa ninkii naagta inay ka tagto ma rabo ee waa ku cabsigelinayey in waxaa akhlaaqda iyo ta'diibu uga dhigaayay ilaa mujarada takhwiifi zawja naagta cabsigelinteeda keligeed uu ula jeeday kow ow amase kaana wuxuu ahaa yuriidu mid ula jeeda alxalfa dhaarasho caliyaa korkeedii lagu dhaarto siday dhaar u imaani meesha kaana callaqahu saddexii dalaaqood wuxuu ku xiray calaa ficli shayin wax faritaankiisa haddaad shay iisoo karinin saddex dalaqood ku furanta waa ficli shay bian qaala waa inuu yiraa anti adiga qaaliquna tahay naag furan bihalaatin saddex in facalti kadaa haddaad fasho fa facalad wixiihay fashay waa laba suuro suuro saddexaad aw kaana ninka wuxuu ahaaday saddexaad ku furan tahay markuu lahaa waa kuu laaday ninkan kulaylkiyaa ka batay muctadil ma aha aadina ma aha isagoo shaqo ka yimid oo daalan oo ooman oo gaajaysan oo kulligii sura tanna waa ka hoosbooda gabah marka warkii waa turay waa muugufeeyey saasuu ku dhacay aw kaana wuxuu ahaaday fii xaalaati khadaabin caro xaaladeedu ku sugan yahay xaadin af badan caro kama dambaysaw mar afraad aw qaala daalika warkan waa yiri wa huwa hadduu yihi asaga laa yuriidu ma rabo talaaqahaa naagta furitaankeeda albatata go-naan afartaas suura hadday tahay fa yamdi waxaa fula calayhi korkiisa dalqatu waaxida hal dalqada aa laga soo qaada ay baa-inatun ay ku furanto wain kaana hadduu yahay yuriidu mid raba min qowlihi hadalkiisa uu yidhi anti taaliqun halaathan aada ku furan tahay markuu leeyahay xaqiiqata firaaqiha ninkan naagtu qoonsaday ma rabo inuu furo runteedii hadduu doonaayo aw abase ibaanataha inay naagtii go-do minhu asaga ka go-do xataa laa tacuuda mid hadduu ku furi lahaa waa igu soo noqonaysaa tan waa i dhibtay waana qoonsaday ee igu soo noqon lahay saddexeed hore ha u qaato xataa laa tacuuda ilaa aynu laabanin ilayhi isaga bixaalin sina markaa fayamdi calayhi waxaa ku fulaya halaahan saddexdii baa fuso oo walaa taxilu dii la furay xalaal uma aha lahu lilmudaliq kii furay xataa tankixa ilaa ay guursato sawjan min an hayrahu isaga ahayn saas markaan yeelay jamcan waxaan kulminay bayna aladila wixii daliilyaalaha ee ku soo arooray oo dhanaan ku camalfallay midna ma aynaan tuurin waraxmatan waxaan naxariis u fidinay bilummati dadkii ra'yii sheekhi waa wa binaa anoo ku dhisa calaa khilaafi ahli ahlilcilmi cilmiga dadkiisa khilaafkooda korkeedii fii haada ay isku khilaafeen warkan fa inahu arrinka wuxuu yahay wallaahu eebba weyne tacaalaa korahaye aclamu runta oge yaxsun waxaa wanaagsan an yundara in la dhowro fiihi warkaan gudihiisa ilaa xaalilmutaliqi ka wax furay xaalkiisii in la fiiriyo aw fa in kaana hadduu yahay laa yuriidu midaanan rabin min qowlihi dhihitaanka uu yidhi hanti adiga naag yahay daaliqun waa furan tahay bithalaad saddexaad ku furan tahay uu yidhi ilaa mujarada takhwiifi zawjati naagta cabsi gelinteeda waxaan ahayn ma rabo aw amase saas ma kaana wuxuu ahaa yuriidu alxalfa dhaar mid raba calayha korkeedii lagu dhaarto kaan callaqahu talaaqii waa inuu ku xiro calaa ficli shayin shay falitaankiisii korkiisii bi-an qaala waabi inuu yihaa anti taaliqun naag yahay waa furan tahay bihalaad saddex talaaqoodaad ku furan tahay in facalti kadaa haddaad waxa samayso fa facalad wixii fashay aw amase kaana wuxuu ahaa fii xaalati qadab xaaladeed gudaheed xaadim daran aw qaala daalika warkaasuu yidhi wahuwa isaga oo laa yuriidu rabin talaaqahaa furitaankeeda albata fayamdi waxaa fula calayhi korkiisa dalqatun waaxida ay ku fulayso baa-inatu ay ku furanto wain kaana hadduu yahay yuriidu mid raba min qowlihi hadalkiisa anti taaliqun halaathan uu yihi xaqiiqata firaaqiha naagta faaruqideeda runteedii hadduu rabo iyo wa ibaanatiha naagta go-itaankeeda ay minhu isaga ka go-do xataa laa tacuuda ilaa ayaa naagtii noqon ilayhi isaga bixaalin sina ayaan ugu soo noqon fayamdi waxaa fulaaya calayhi korkiisa halaathan saddex dalqadood oo walaa taxilu xalaal maaha naagtii lahu isaga xataa tankixa ilaa ay ka aroosto sawja min hayrahu isaga kayrkiisa oon isaga ahayn jaamcan saas waxaa loo yeelaa kulmin darteeda bayna aladila wixii daliila ee meesha ku soo arooray ah kulligood lagu wada dhaqmay iyo waraxmatan u naxariisasho bilummati ummadda loo naxariisto wey tambiihaan laba masalo oo la ysku baraarujiyaa kuwaana wuxuu yihi tambiiha koowaad waxaa wey itafaqa ahlulcilmi diinta wixii yaqaanay waxay isku raaceen calaa ana almutalaqata naagta la furay korkeeda halaatan saddex dalaaqood lagu furay idaa nakaxad hadday aroosto sawjan nin kale oo hayra sawjiha kii furay maahee mid kale ah nikaaxan hadday ku guursato saxiixan shareecada waafaqsan ee caafimaad qaba ka gadaalna ay daaqad dhadhamiso fiihi nikaaxaas dambe ushaylatahu waa la kulmay malab yarowgiisii ay dhamisay wadaaqa isna wuxuu dhadhamiyey ushaylataa malab yarowgeeda fa inahaa naagtaas low rajacad hadday noqoto ilaa sawjiha ninkeedii hore tarjicu waxay ugu noqoni waqad inhadama isagoo uu dumay adalaaqu lwal dalaaqii hore fatastaqbil fasataqbal waxay aqbali halaada tadliiqaat saddex dalaaqoodoo dambe ee wakhtalafuu waxay isku khilaafeen fii man naag tadallaqad furantay waaxidatan hal dalqada aw ithnayni labo huma ka gada tasawajad guursatay nin asfuray wacaadad laabatay ilaa sawjiha alawal ninkeedii hore hal haada zawaaj guurkay gashay yahdimu dalaaqa alawal madumina aw yabqa waxaa hara maxsuuban isagoo la xisaabay calayhaa korkeeda fadahaba maalik imaamka wuxuu ku tegay ilaa anna nikaaxa zawjin nin guurkiisa hayra sawjiha aan ninkii hore ahayn laa yaxdimu inuusan duminayn ila halaad saddexdii dalqadood ma ogiya baynamaa goor uu yaraa abuu xaniifa arkaayo raximahullah allah u naxariista wakadaa fii riwaaya can axmedna waaba lamide annahu in guurka an yahdim hadduu dumiyo athalaatd saddex iyo dalaaqood fa inahu min baabi awlaa inay tahay yahdimu maa bayna halaath wixii saddex ka yarna waa dumina wahwa qowlu bni cabbaasin wabni cumara radia allaahu canhu wallaahu tacaala aclam masaladan uu tilmaamay yar daqiiq wey waxaa weeye naagtii ninkii waa furay nin labaaday guursatay saddex hadduu kii hore ku furay oy mid labaad guursatay ka gadaahay kii labaad kala baxeen shirqoolnimona lama rabo maxlalnimo lama rabe in intay khiyaar isku guursadeen ay khiyaar ku kala tageen kadib ninkii horey ku noqotay noqodkaas dambe saddex dalqadood oo ninkaa dambe ku qabaa naarta saanay ugu noqotay taas waa laysku raacay ta laysku khilaafay waa maxa dalqaduu ku furay ama laba dalqaduu ku furay hal dalqadu kulaha ugu dambaysay ama labaa ugu dambaysay sidii ciddadeedii ku dhammaatay ninay aroostay ninkiina waa furay kii horey ku noqotay ma wixii baaqi ahaayay ugu noqoni mase waxaas waxaa israaciyey dalaaqii dambe guurkii dambaa baabi'iyey saddexay ugu noqoni tanaa marka laysku khilaafay oo golena waxay leeyihiin saddexdii horeba hadday dumisay laba iyo wixii dhinaana waa dumini oo noqodka ay naagta ninkii mar labaad ku noqotay saddex dalqadoo cusubuu ku qabaa iyo meehe dalqadihiisi hore wuxuu ka wixii ka dambeeyey oo ku qaba saas ay masala waa tambiiha koobaad itafaqa ahlulcilmi cilmiga ahalkiisii waxay isku raaceen calaa ana almutalaqata naagtii la furay halaathan saddex dalqadoodna lagu furay maxaa noolaanaa saddexdiibaba lagu dayay idaa nakacad hadday guursato sawja nin hayra sawjiha kii furay aanan ahayn nikaaxan guur saxiixan fayow aydaaqad ku dhadhamisay fiihi nikaaxa dambe cusaylatahu kan dambee guursaday malabir shahwadii wey oo wadaaqa cusaylataha isna u dhadhamiyey fa inahaa naagti low rajacad hadday noqoto ilaa zawjiha ninkeedii hore tarjic waa noqoni waqadin hadama dalaaqu lwal qadin hadama isagoo uu dumay adalaaqu lawal dalaaqii hore kulligiis waa baaba-ay fasataqbal kolkaasay naagta qaabili halaada tadliiqa saddex dalqadoo cusub uu ninkan dambe ku qaba taas waa isku raaceen laakiin wakhtalafuu waxay isku khilaafeen fii man naag tadallaqad furantay waaxidatan hal dalqada aw isnatayn laba dalqadood saasay nin kale ku aroostay kii dambaadeeye kii horay u noqotay uma ka gada tasawajad intay nin guursatay oo uu furay waxaadad noqotay ilaa sawjiha ninkeedii ala weli horeeyey hal haada zawaaj guurkaas dambe yahdimu dalaaqa alawal ma baabicina aw yabqa dalaaqii hore ma waxbaa ka baaqi ahaana maxsuuban iyadoo la tiriyey caleyha korkeeda fadahaba maalikun wuxuu ku tegey ilaa ana nikaaxa zawjin min nikaaxi hayra zawjihaa laa yahdimu ma dumina ilaa halaath saddex moogiyo wax kale baynamaa goor uu yara abuu xaniifa arkaayo raximahullah eebaweynaha u naxariista wakadaa waxaa abu xaniifa lamida fii riwaayatin riwaaye gudaheed can axmed laga wariyey oo laba riwaayu leeyahay annahu zawaajka in yahdim hadduu dumiyey haalaas marka hore saddexdii hadduu dumiyey fa innahu min baabi awlaa waa ka daran tahay yahdimu inuu dumiyo maa bayna halaath wixii saddexba ka yar wahuwa qowlu bni cabaasin wabni cumar qowlu bni cabaasin wabni cumara radia allaahu canhum wallaahu eebbaase tacaalaa korahaye aclamu ogwey tambiihii koowaad waa ka tambiihii labaad dadkii waxaa loo qeybiyey wakhtigaas ma u qeybsanaayeen qof madaxa banaanoon lalahayn iyo qof laleeyahay qofka laleeyahay labada dalqadooduu milkina qofkaan lalahaynna saddexuu milkina nishay isu joogeen dalqad iyo nus inuu milkiye yahay laakiin dalqadaa qeybsami waayey aljamhuuru culammada inteeda badan oo min asaxaaba xertii nabiga ah iyo wataabiciin kuwii ku-xigee iyagu xertaha iyo walaa-ima madaxdii diinta intuba waxay qabaan calaa ana alcabda qofka laleeyahay korkeeda in uusan laa yamliku hanaan karin min imra-atihi naagtiisa ilaa dalqatayn laba bes ah oo fain dallaqaha hadduu naagtii furo athaaniya dalqadii labaad baanad waa ka gu'i minhu xaggiisa walaa taxilu mana banaanaanayso lahu adoonkii xataa tankiixa ilaa ay ka guursato zawjan khayrahu nin kala wa labaa ku fila koba ee saddex iyo sheekadaas waxay imaanaysa hadduu qofka madax bannaan yahay almaaddatu thaalitha maadada labaad khulcay ku saabsantahy khulcu waxaa wey naagtoo dalaaqii ninkii ka gadatay almaadatu haalida sooma fi lkhulci naagta oo dalaaqii gadatay wey iyaday mucaaradada ka timid marka ninkiiya tiri walaxan ku siina ninkiina waa aqbalay isagaasaa laba usii qaybsama in marka la ridaa sidii shakli beecu u dhaco sidii shakli beec oo kale inuu u dhaco hoy saddexdii dalaaqood iyadaa dhahaysa baac iyo mushtari way idad baa say qabtay asna saddexii dalaaqood u haysta waxay tidhi saddexii dalaaqoodeed igu qabtay saddexdan kun ee riyaal ma iiga gadatay waa kaaga gatay anna waa kaa gatay waa dhamatay marka waa ku furay meeshii mata beec waay waa ku furay iyo ifur meesha mata iyo in waa la heshiiyey akhyaara dhex waa dhaqmi wayseen hoy ninkan wax ku naaq warana gabartaas ka day waaya kastii ay keentay <laughs> ma qabtaa waxaagii ahaa dalqadna maqashi waa furay labadaasi waa u dhaceen ee hadday shakli baac u dhacdo iyo hadday shakli talaaq u dhacdaba dhegeysa labadaba almaaddatu athaalitha maaddada saddexaad fi lkhulci siibidii ay naagtii ninka ka siibanto wakhalac sibi waa kii ilaahay nabi muuse ku yihi fakhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa kolka khalci naagtaa ninkii ka siibantay wax i wada ay u laabtay almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fi lkhulci siibidda ay naagta siimaysay gudaheeda ay umaatay kow tacriifuhu tilmaanta khuluca alkhulcu waxaa la yihaa huwa iftidaau lmar'ati naagtii isfurashadeedii wa min zawjiha ay ninkeedii iska furatay alkaarihati nacday lahu ninkii ay nacday bimaalin ay isaga furatay tadfacuhu ay maalka siiso ilayhi ninka maxay rabtaa liyatakhalaa inuu ninka banaanka ka maro can xaggeeda taxriirkii waa ka nacdkii ninkii waa nacday isaga wuxuu yihi naagyaha aniga sadaqa kuguma helin kharan iyo hawl iyo rafaada ay gaarhay haddaadan irabin xiliyo xoola labadii bar iga wada mari maayeen waxlaa igu naq aan xilo waaye laakiin xoolaha neel ayib iyada siday waafaqday naagtoo ninkii waa nacday wixigii u naqday ama waxay horay uga qaaday ama wax ka yar ama wax ka badan wixii lagu heshiiyey dhiibi iyadiina waa simaysa alkhulcu waxaa la yihaa huwa iftidaau lmar'a naagtii isfurideedii ay min zawjiha iska furta ninkeedii alkaarihati naagtii qoonsatay lahu ninka bimaalin xoolay isaga furto tadfacuhu ay maalka dhiibto ilayhi u dhiibto liyatakhalla inuu faraha ka qaado can xaggeed kow xukmuhu alkhulcu siibasho ay naagta ninka ka siibato jaa-izun waa bannaan yahay in istawfaa hadduu dhammaystirto khulicii shuruudahu shardiyaalkiisii daliilkii waxaa wey liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama limra'ati thaabit ibni qays uu u yiri waqad jaa iyadoo nabiga u timid ninkeedii ay soo nacday taquulu waxayna agtii tiri can zawjiha ninkeedii thaabit ibni qays nin aada u qiimi badan oo saxaabi ah oo jaliila oo codkana oo xaaji aqoon u ahaa wufuud markay nabiga dibadda uga timaado isagaa afhayeenaha oos nabiga dhihi jiray intuu gadaal ka joogsado thaabit la hadal dadka dadkii waa hadlaayeen saanaan ku nimid waxaanaan rabnaa waxaanaa saana haye thaabit marka nin yaab luha kistoo waa laga dheeraa wadaadka waana laga caddaa marka wadaadda ninkan waa qabay waa lays aroosay wiilayba u dhashay maxamed la yiraa iyadoo guri fuusha asna uu rag la maraa jidka ay dariisho ka fiirisay marka haddaad meel dheer fuusho dadkuu ku hoos taagan yahay dadka waa kula yaryaraana soomaa wadaadkana maba dheerin sidiisa waxay haratay markaysaan dadka u fiirisay ragga meesha maraa waa badan yahay laakiin haabida u gaaban waana u madow yahay miriqaa lagu yihi maryaheeday eete suubanahay towsu aaday waxay tidhi saabit caawa sariir ku wada seexan mayne ceebna uma haaye akhlaaq iyo diintoona ninay wax ka sheegi karta maaha waa saxaabi jaliil oo nabiga waafayeen u ah nabigaa tii loog waxay tihi laa actibu calayhi khuluqa walaa diina ninkan diin male kumeli oo waa faasiq oo waa ardaal kumeli waa tabiicad xun yahayna kumeli laakiin lama noolaan kara ninka markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam beer oo ninkan gabarhta hadduu guursan thaabit ibni qays wadaadan beerusi aseen dad dhan oos lahayu meerusi markaasuu yihi ataruddiina xadiiqatahu shalay beertii lagugu meeriye ma bixini kolkaasay tidhi nacam beertiisa waa siina nabiga thaabitu u yeeray wuxuu yihi aqbilhaa beerti wa talliqhaa gabarti beertaada qaadee fur thaabit gabartii waa furay beertiina waa waqaca fi lislaami waa kaas xaggee laga keenay hadday naagta ninkii diido in la yidhaha naashisaa la yidhaha waa la tag xiraa naagtii toddoba sana qaaliga u goyna wuxuu leeyahay haddaad dhaqmi weyso qaaligaan u tagaa waa ku naagshidayna kabacdi warqadaa loo goyna mana lagu qabaayo mana lagu furaayo weli muddati sabci sana kadib markaad daasho ood rag wayso ood baabaado adaa soo guddoomidu intee laga keenay waata naagtii ninkeedii diiday ee nabiga u timid saanu ku maamulay naagaha la tagay dhacgee maxaa una soo daliila haadihi waaxid haaniyan ninka naagta hadduu naco maxaa la fala toddoba sanaatir iyo toddoba maalmood qab ma la dhihi kara aa soo joogsaday ninkii aniga naagtan ma rabuu yihi ma wax ayaa jira oo dhahaya naagtaan ma furi kartid maya fuqahadoo dhan waxay isku raacsan yihiin ninka naagta hadduu rabo inuu furo waa fura ayib oo haddii asagaba uu nici karo sfuri karo iyada inay wax nacda maxaa loogu diida soo bani aadam maa soo shaqiiqatu rijaal maaha soo intaa dabeecad iyo aqraad iyo hiwaayo leedahay sooma yeelan karto marka ninka naagta waa nici karaa laakiin naagta ninka ma nici karto intee laga keeno maxaa loo dardaray hadday naagta ninkii diidan tahay fii suurati nisaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisuu nisaa karahan qasab naagta in lagu haysto ilaa wacaashiruhuna bilmacruuf yaa soo aroortay marka naagta ninkii waa diidi kartaa hadday diidana naagtaana nin waa heli ninkaana naag waa hela wain yatafaraqaa yuqni illaahu kula min sacatihi xalliga wuxuu noqona sidii fii suurati nisaa ku soo aroortay walatii takhaafuuna nushuusahunna naagta ninkii hadday derderto oy ka hanqaltaagto oo ay yasto oy maqli weydo xalligii qur-aanka faciduuhunna waa lawaanina waxba haddii tari waayo wacdigii wahjuruuhunna fi lmadaajici saddexda waxbaa loo duwa shibaa la intaad maqaayadaaga fuul ka soo cunto cashadaada kuma jiran warkaagana ma rabo dhabarka udu ka sii jeeso welimuddati saddex habeen iyo guriga dhexdiisa hadday hijradii wax tari weyso wadribuhunna dhagaha marooji marada faraqeeda lada gaaruun ma ah in madaxa la bashaaqo maa hadday dhici weydo fabcadu xakaman min ahlihi waxakaman min ahlihaa laba garsoolaa loo yeelaa dadkan waa isqaban waayeen wacdi iyo waani iyo masaxo waa lagu kari waaye bal ha loo kurgalo ha loo ogaado qofka gardarada wada markaasna hala goobto wain daa'ifataani min almu'miniina ta lagu qaado fa aslixuu baynahumaa fain bakad ixdaahumaa gabartaa gardaran golba ama ninkaa gardaran muslimiinta dhan ha marto qofka madluumka ha la safato faqaatiluu alatii tabqii qof la xataa atafa ilaa amrillah xalligaana la fulina ma jirto wax naashisa la yiraa iyo warqad loo goyna iyo takriir iyo toddoba sano ilaa haale qofkan ninkan ma laha marka dhegeysta xukmuhu alkhulcu jaa-izun waa bannaan yahay in istawfaa hadduu dhammaystirto shuruutahu biqowlihi aw daliila hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama bimra'ati ati thaabit ibni qays waqad jaa-adhu iyadoo u timid taquulu tiri can sawjihaa ninkeedii waxay tidhi yaa rasuula allah eebba weyne rasuulkiisiiyow ma actibu ma dagaalaayo calayhi thaabit ibni qays korkiisa fii khuluqin dabeeca xaggeed ku dagaalimaha akhlaaq caliyuu leeyahay walaa diinin diinna ku dagaali maha oo fisqi ku sheegi maha walaakinii aniga akrahu laca alkufra fi lislaam anigoo muslima inaan qalbiga waxaan ku qaryo ilaa qalbi nadiifa la rabaaye alkufra fi lislaam saas ma idinta walaakinii akrahu lkufra bacda alislaam fi lislaamina waa qabti walaakinii akrahu lkufra fi lislaam aw bacda alislaam haddaan islaamnimada soo galay qalbigay wasaq uma rabo nacna ma celcelin karo ninkaana kufraankii muxuu ahaa takfuru alcashiir waa tii la yihi naaga maxaa loo cadaabaa yukfirna allacna wa yakfurna alcashiir tiii sheegaysa marka ninka naagta qabee dhaqaaleeya hadday ka abaaldarto ay xaqirto waa la cadaabaya kolka in lii cadaabo ma rabo oo ninkan xaqiisii kolkaa isaga aniga aan iscafinaw kolkaa iyada nafteedaan qof saaranayn walaakina aniga akrahu waxaa nacaya alkufra jisaarnimo baxda alislaam ama fi lislaam islaamnimada gudaheeda kolkaa nabigiiaba ka xajo qaadana faqaala nabigii wuxuu yihi lahaa wadaadi ataru diina ma naqiheen calayhi thaabit korkii xadii qartahu meertaas shalay ka qaadatee meerka ma naqi qaala waxay tii nacam wadaadda waa qoonsatay nabi saxaabiga nacam yaa rasuul allah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama alla rasuulkii lisawjiha ninkii qabay waa haabit ibni qays ibni shamaasaa la yihaa wuu u yeeray wuxuu yihi aqbil xadiiqa beertaadii qaado watalliqhaa gabartaan fur tatliiqatan hal talaaqa fur xadiidka bukhaari iyo nasaa ayaa wariyey saddex shuruuduhu khulciga shuruuduu leeyahay shuruud lkhulcihiya waxaa waaye kow an yakuuna albugdu caradan lagu kala tega inay min azawjati naagta ka timaada oo ninka asaga ma wuxuu heli kara naagta intuu naco haddana inuu cadaadiyo siraado waxaan kaa bixiyay ikeen ma dhici karo waaba qoonsatay waana goglatay muddaadna budlaysay xisho iska dhaaf ur laakiin haddaba kicin waxaad siisay an yakuuna albukdu carada waa inay ahaato min azawjati xagga naagta ee fa in kaana zawju hadduu ninka yahay huwa isaga alkaarihu ka nacay laha naagta falaysa lahu ninka xaq uma leh an yaakhuda inuu ka qaado mina xaggeeda fidya ma intuu nacay oos gurigii ka buriyey oy rag iyo reer baseejiyey haddana beesaysi wainamaa wax kale maaha caleyhi korkiisa waxaa an yasbira inuu safro calayhaa korkeeda isagoo nacay inuu iska hayo aw yutalliqaha inuu furo inkhaafo dararan dhib hadduu ka yaabo laba shardiga labaad ee khulca waxaa wey anlaa tutaaliba zawjatu naagta inayan dalbin bilkhulci khulci kolka horeba in ku fududaanin xataa tabluqa ilaa ay gaarto darajatan heer min adarari dhib ay takhaafu ka cabsato macaha heerkay gaartay mici allaa tuqiima inayan ogin xuduud allah soodimihii ilaah u dhigay labada isqabta fii nafsiha nafteeda aw fii xuquuqi zawjiha ninka xuquuqdiisi inay guda weyso inay ka cabsato maahe markii la murmo inay timaado maa saddex allaa yatacamada zawju ninka waa inuusan u qasdin adiyata zawjati naagta dhibideeda xataa tukhaalic isagiiaba cadaadina qoobku ku maroojina inay bees u keentuu raba lama raba taas anlaa yatacamada zawju ninka inuusan u qasdin adiyata zawjati naagta dhibkeeda xataa tukhaalica minhu ilaa ay iska furto fain facala hadduu sidaas falo falaa yaxilu lahu ninka uma banaana an yaakuda inuu ka qaato minhaa naagti shay-an wax uu siiyey abadan weligeedii alleheed wahuwa caasin isagaa caasi ku noqona waalkhulcu khulaca laakiin uu saa ku sameeyo yanfudu waa fula talaaqan furitaan baa inaan lagu kala go-o oo falow araada hadduu doono muraajacataha inuu ceshado laa yaxilu lahu uma banaana ilaa bacda caqdin jadiidi maaha afar axkaamuhu axkaamu lkhulci hiya waxaa waaye kow yustaxabu waxaa diin ahaan lagu jeclaystay anlaa yaakhuda ninka naagta inuusan ka qaadanin minha naagta xaggeeda akhara wax ka badan